subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka falqaynta wararka u doona soomaali sudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali suudaanees waa badqabka bulshadeenna waa subaxnimo talaada taariikhdan ay ku beegan tahay tobanka bisha koowaad labada kun qodobada saaki aad barnaamijka falqaynta wararka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa ku wajahan yahay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay halkaasi uu ka furmayo shirka dib u heshiisiinta deegaanada maamulka koonfur galbeed guddoomiyaha golaha shacabka ayaa maalintii shalhayd gaaray magaaladaasi iyo kulmo gooni-gooni oo ka socda magaalada baydhabo ayaan barnaamijka in kugu soo gudbin doonaa sidoo kale waxaa barnaamijka falaqaynta wararka aad ku dhegaysan doontaan ciidamada dowladda dowladda soomaaliya ayaa waxa ay geysay gobolka mudug ciidamo aad u tiro badan kuwaasi oo la doonayo inay gacanta ku dhigaan degmada xaradheer ee gobolka mudug oo in ka badan shan iyo toban sana ay gacanta ku hayaan maliishaadka kooxda al-shabaab sidoo kale wararkii ugu dambeeyey magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaan idiin soo gudbin doonaa inkastoo xaaladda ay tahay mid deggan hubinta kalmaan ayaa qayb ka ah waa mar kale iyo barnaamijka falanqaynta wararka

soo caay ayaynoo sinnaanine

magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay waxaa ka soconaya kulamo horudhaca u ah shirka dib u heshiisiinta deegaanada maamulka koonfur galbeed magaaladaasi ayaa waxaa iskugu tegay siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaanada maamulka koonfur galbeed waxaana ugu horeeya guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan madoobe oo gelinkii dambe ee shalay gaaray magaaladaasi madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen iyo guddoomiyaha golaha shacabka iyo siyaasiyiinta qaar ayaa kulamo goonigooniya leh waxaana inta badan looga hadlaya kulamadaasi shirka dib uushiisiinta deegaanada maamulka koonfur galbeed oo la filayo in maalmaha soo socda uu ka furmo magaaladaasi magaalada baydhabo waxaa ku wajahan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyadoona ee soo dhoweynta iyo qabanqaabada madaxweynaha laga dareemayo magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay warar ayaa sheegaya in gelinkii dambe shalay ay magaaladaasi gaareen wafdi hordhac ah madaxweynaha saraakiisha ciidamada amniga magaalada baydhabo ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxay howlgallo culus ka sameeyeen deegaanada u dhow magaaladaasi iyo gudaha magaalada kuwaasoo ay ku sheegeen in ujeedada ay tahay in la xaqiijiyo amniga magaalada baydhabo iyo deegaanada ku tirsan inta uu socdo shirka shirka lagu dhawaaqay ee dib u heshiisiinta deegaanada maamulka koonfur galbeed saraakiisha ayaa waxa ay warbaahinta u sheegeen in howlgalladaasi ay sii socon doonaan inta markaasi uu ka soconayo shirka dib ushiisiinta magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay wasiirka amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo sidoo kale wasiirka cadaaladda oo si wada jira ah ula hadlay warbaahinta ayaa waxaa hadalladooda ka mid ah aan dib ugu laabana magaalada baydhabo saraakiisha ciidamada oo iyagana warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay ka warbixiyeen howlgallada ay sameeyeen wasiirka amniga ee dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo sidoo kale wasiirka cadaaladda oo si wada wadajira ah warbaahinta ula hadlay ayaa waxa ay ka warbixiyeen dhaqdhaqaaqa ciidan ay sameeyeen iyo sida ay markaasi amniga deegaanadaasi inta uu socdo shirka u sugeen mardhow may rajaynao ilahay rabb wafuudun ron bilawti guddigan kooriyo kooyan may rajaynao ilahay ratay mardhow kooyanka doomiya baarlamaanka federaalkana kooyi doon madaxweyne dowladda federaalka soomaalina kooyi doon mudane sheekh maxamuud dee mayba waa may rajayane magaalada amnigii bay dhoo rabtay ba sugnaay intii haddana xoojino oo amniye boqolkiiba boqol si buux galantada gobada dee niman cadow ee jara oo sii simboogdida deegaanadan dhibaateyahay dhibaato adag kahay sidaas daraadiye maybaa dhiirigeliyaanay kormeeranaya waan laamo amniga oo ku howlgalow degmada baydhabo ti shaqa eh, muhiima haytiya mayla ciidamadii xooga dalka meelogiyo ku dafacayeen magaalada iyo geeka booqasho ka kooyne wasiirka sharaxi iyo ciidamada eh, biliiska guud aan dhiirigeliyaan saraakiisha eh, muddo isbuucan hadda ha socdo enna saaxan booqoda doonna maalin kasta intii shir ka socdo baydhabo nebadu haddana nabadiya in lasii xoojiyo yaa booqoshadaasaan suubiyahayna run ahaantii wale intanka koynay ciidan yayeena insheega doogna insha allaahu madaxda una noosarayti unub inuna abaalmarino lanki shaqa fayla qobodna ilaahay diinab guud ahaan dalka wali ku socdee siisiinba la socotiin dagaale ku socdaan oo laisku ku xoreeya odowga umuta soomaali dhan guud ahaan unuuna deegaanadan hoobshir ka dhammaado wali la rajeeyay in eh, la bilaabo howlgalladaas eh, isdiyaarinta iyo isdhiirigelinta nawal ciidan faylow kuwaasi waxay ahaayeen wasiirka amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo sidoo kale wasiirka cadaaladda oo ka warbixinayay ee eh, shirka dib u heshiisiinta inta uu socdo iyo dhaqdhaqaaqa ciidan ee magaaladaasi iyagoona sheegay in amniga deegaanada ku tirsan magaalada baydhabo iyo sidoo kale gudaha magaaladaasi ay sii ay kasii socon doonaan howlgallada lagu xaqiijinayo amniga ee shirka dib u heshiisiinta deegaanada maamulka koonfur galbeed haddaan eegno gobolka mudug dowladda soomaaliya ayaa waxay gobolkaasi geysay ciidamo aada u tiro badan oo la doonayo in gacanta ay ku dhigaan magaalada xaradheer ee gobolka mudug oo in ka badan shan iyo toban sano ay gacanta ku hayaan maleeshiyaadka kooxda al-shabaab taliyaha ciidamada lugta ee militariga soomaaliya ayaa waxa uu gaaray deegaanada gobolka mudug gaar ahaan degmada hoobyo iyo sidoo kale degmada wasiil halkaasi uu ka wado dhaqdhaqaaq ciidan isagoona ee ujeedada halkaasi uu u tagay tahay sidii ciidamadaasi uu u howlgelin lahaa gelinkii dambe shalay ayaa ciidamo aad u tiro badan waxay gaareen degmada wasiil ee gobolka mudug waxaana dhaqdhaqaaqyo ciidan laga dareemayaa qeybo badan oo ka tirsan gobolka mudug afyeen u hadlay ciidamada dawladda ee ku sugan ee degmada wasiil ee gobolka mudug islamarkaana la hadlay idaacadda kulmiye ayaa waxa uu ka warbixiyey howlgallada ay halkaasi ka wadaan iyo sida ay markaasi u doonayaan in ay degmada xaradheer ee gobolka mudug ay ula wareegaan sidaad la socotidba meeshaan waa tii dagaalo hore ay ku jireen waa tii eh, ciidamo aad u fara badan ay joogaan ku sugnaayeen oo ay nimankan al-shabaabka iska soo horjeedeen eh, waa Ah- oo ahaa ciidamo deegaanka kasoo jeeda mhm. ayadii oo hadda la xoojiyey weye oo hadda ciidamada dowladda ayaa ciidamo aad u fara badan keentay taliyihii ciidanka oo lugta biixi oo u hogaaminayo iyo saraakiil kale waa arrimo noocaas ah weeye oo loogu talagalay insha allahu tacaala in guluf ka dhan a ah nimankaas khawaarijta ee nabadiidka lagu qaado oo wadanka looga sifeeya Eh, wasiir keliya miyuu ka socda abaabulkan mise waxaa jira deegaano kale oo idinku teedsan oo abaabulkan eh, uu ka socdo eh, deegaano badan buu ka socdaa hada wasiir keliya maahan trio meel qararo la yidhaahdo oo hobyo u dhow oo hoos tagta ciidanka waa la geeyey awalna way joogeen oo hadda kuwaan dowladda lagu sii xoojiyey halkan wasiirada waa lagu xoojiyey meelo kaleeto oo hadda oo tilmaamadii kale hadda aana sheegayn oo awal ciidamadu waa joogeen hadeerna waa la geeyey abaabulku ma farayar dhul badan oo baaxad weyn baa ciidanku uu ku baahsan yahay insha allahu tacaala hawshana waa laga qaadi doonaa markii awaamiirta la bixiyo layidhah oo horumar loo dhaqaaqo qorshaha iyo qaabka lagu tagahayn qaab oo istaraatiijiyada ciidan oo ah, hadda lasii hordhacin weeye iyo sida loo gelayo laakiin qorshuhu waxa uu yahay in maaragtay intii hal qof uu ku jiro oo shabaab ah in aan laga hari doonin insha allahu tacaala naftooda intay ku jirto oo halkaa joogo hore aan ogeynay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu dalbaday in sida ugu dhaqsiyaha badan wejiga labaad ee howlgalka al-shabaab looga saaray gobolada dalka in uu ka fuudaado kii hore marka muddo cayibni miyaa jirta oo aad doonaysaan inaad xaradheere ku weerartaan oo al-shabaab kaga sartaan horta waa dagaal dagaalkuna wejiga markaas un lagu galo weji ahayn buu la soo baxayo dagaalku ama waa shalaanan karaa ama waa dhib badan karaa wix horta loogu tago markastaba amarkii madaxweynaha waa fulin oo in la fuliyo ayaa hadda la qorsheynaya insha allahu tacaala maasha allah marka sidii madaxweynuhu uu noo amray baan amarkaas u qaadanay una fulinayna insha allahu tacaala waktiga iyo muddada hadda uu soo afgoodoona ilaahayba ka warqabo laakiin taargetkana waxa uu yahay wixii isu soo dhiibaan waa isu soo dhiibeen wixii soo dhiibi in meesha uu joogo lagu tago ayaa taargetka iyo danta anagu markaan aan leenahay hadafkanagu yahay waayahay caawa kulamo miyaa socda oo laga hadlaya abaabilkan waa socdaa kulamadu wadaan caawa waa socdaan berri waa soconayaan saa umalinaya gelinka hore kolley on arimaha sidii loo wajihi lahaana laga rinsanaya wax kaleta ma ma jiraan mas-uuliyiin ka tirsan galmudug oo sarsare oo ka qayb ah kulamadan socda way jiraan way jiraan rag badan baa joogo xildhibaanaha baa joogo wasiirada joogo rag badan oo maaragtay madaxa oo ka tirsan maamul goboleedka galmudug way joogaan Eh, qayb bayna ka yihiin dagaalka eh, insha allahu tacaala wadanka laga sifayn doono ayagoo dadkii waliba deegaanka u dhashay eh, dadkan ku matelayay ah ayay insha allahu tacaala horna hor kici doonaan oo dagaalka ay qayb weyna ka qaadan doonaan awalna de waxbay uga jireenoo de waa dadkii dadkan u dhashay marka waa ka mid dadkaas kaasina waxauu ahaa afyeen u hadlayay ciidamada ku sugan degmada wasil ee gobolka galgudood kuwaasi oo doonayo in ay dhowaan la wareegaan degmada xaradheer ee gobolka mudug weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka aflaqeynta wararka qaybihii dambe ee barnaamijka falanqaynta wararka ayaan lasla soo gaarnay waxaad ku soo dhawaataan xubinta kalamaan nimankan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan haddii aanan dhulkaygu dhuux cadaawa ku karin haddii aanan dhulkaygu dhigku dhulkaygu fooldhiqin haddii aanan dhulkaygu gobanimaada soo dhicin soomaali kaman dhalan wareyska waad ku dheeshay annaga naga dhegayso haddii aanan dadkaygow xarar dheera ku qaban haddii aanan dadkaygow ceel buurna ku dhicin hobyo godan kumaan dhalan dambaysida waxaad ka tagtay haddii aanan dhulkaygo jilib iyo jamaamiyo haddii aanan dhulkaygo buwaaloo dhan soo dhicin goday kaagamaan iman war bishaar wadaniyow gurmad dheerida goday miyaad uga timid inaad jilib iyo jamaam xorayso aga wargoray war mahay sida soo kismaayoba anigoo goday ka imaaday kama xorayn war hanna ma ka taqaaniine saanaan leh haddii aanan shabaabow ka xoraynin buu buur weyn haddii aanan dadkaygow xarlugoola kuu qaban bula buurda kumaan dhalan warwallo weynay meesha u daran buu ka hadlaaye gaboosowmay somalilan wal shabaabka dhib badan a rooge war waa looga daran yahay haddii aanan dhulkaygow ictiraaf ka soo helin haddii aanan dhulkaygow ceelshidaala ku qodin ceerigaaba kuma dhalan warnamiyow lamba meeli ama amadaaso hogaday haddii anaan baydhabo doorasho ku qaban haddii anaan bokool iyo soo marin bara kaababa buur ha kaaba kumaan dhalan aryadhaha kulligiin waxaad ka tagteen dhirta midhaar kamaan guran dhunigagamaan cunin ciidana dhabu maalihi war cabdulow dalka maxaad sidaas oo dhan ugu inkiraysaa ma baa lagaa qaaday war kalemaanay heesaha unbaa dawaqisaana war ma haysiine gaway maa rabte roobkii guheeda urudyelia war allaha u naxariistay qalilaha dumaqli laha maanta kalamaan mar damba ma heeseen war mar horaa xayir bilihi wah xayir ahlulgabuurkanaad war waxaan karoonaa kuwa hor u bilqaystoo yidhi haddii aanan dhulkaygu dhiig sokeeye kugu qubin haddii aanan dhulkaygu dhalankiyo haweenkaba haddii aanan dhulkaygu dhuuxooda ku karin beel hubaysan kamaan dhalan wargooyin ma shabaab baa sidaa u heesay war shabaab beel maaha waad falan tahaye war shabaab sokeeye ma leh waredhaay dad waalan baatiin waxna laydinma sheegi karee mar kale kabtaydii maarag aragtaa dhacdaa la yidhi yay ka fanintay warwarka iga dhexgelila cimaamaddii kam khatabtu xataa waa daadsantahaa la yidhi sirdoonka qarankaa soo ogaadaa la yidhi nimankiioo diyaargarow ku jira ilaah uyaa sirdoonka qaranka waraysta maxay xog hayaane war f b i ayaabtaa la yidhi markii sirdoonka soomaaliya ay soo ogaadeen hubbay qaraxyo lagu diyaarinaayey beero hoostooda mooska sheegi moos oo hadda mahasalaad ma beerihiibuu kaamirada qarsoon ku xidhay war kaamirada qarsoon ma al-shabaab qayb ka mid ahay ku xidhantahay war waa hoogeene mayunkaa isbasaasaaya halalo balaaya qaadataatiin waxaa laydinma sheegi karee war habaarow malku hoos eh wixii kasayni ninkii kasaayo adig kabiirkaa maahino war kan haddaan dhammeeyo war damba idiin sheegi maaye eh. nimankii ku diyaargaroobaya beere ku yaadla xawaadley eh. ayaa sirdoonku soo ogaadaan idin idhi adiguma sirdoonkaad la shaqaysaa kadibna cirkaa looga soo dhacay eh. kow iyo lixdan halkii loo badnaay aadeena layidhi ma ahaadeen koob iyo lixdankaa hadda ma laga nasanayaa baabuur qaraxyo sidayoo muqdisho loo soo wadana meeshaasaa ayagana lagu baabaashaa layidhi uukana ma'muudeen shabaab iyo qaraxyadoodii baa laysku qarxiyey miyaad dhihi rabtaa axmedow kollayba gantaal naftii hura ah eh. ayaa haleelay xaalkaas fariid waaye warnimayo anigu waxaan isleeyahay eh. xogtaas mid amiirada shabaaba waaweyn ka mid ahoo wasiirayaadiisaha nabad sugidda la wadaagay sambaati waa u warkaas war afaaraha maha salaad iyo nabad sugidda maad ka baxdaan warnimayow sharcigii nabad sugidda ay wasiiradu baaskareeyeen eh. weli baarlamaanku ma ansixine nisa ma iska shaqaynaysaa haye abbow shaqada ilajoojiyi maa rabti haye laakiintii oo weji cusub loo yeelay miya war calaa kulli xaal haddii la duqeeyey iyo lagu duulaba ah. waa daawo war ilaa la dabar jaro daawo la heli maayo hadda xaalka mihiis manooyo muxuma aryadhaha idinkoon isdaalinsamigay cabdulla waxa uu yidhi ah. dijaalkaa suugi maynoodin ah. iyo dadka kuwan dila dijaalkaa suugi maynoodin iyo kuwa dadkan dila war cabdullow adiyo saaxiibka been baad sheegteen eh. sababtoo nimanku waa khawaariij baa la yidhi waa tijaallo lama dhin warniyow dijaal diinka suumaynimaad beeninaysaa adigu maxaa layidhi hareer duulkii ka maray waxay reebtana ka hadhin muxuu diin uga hadlaa warwar ma haysiine shabaabaa yaabay yaabadhe yaabaanba ka weynay adoo yaaban kii aad ka yaabanleed haddiis yaabo aba la yaabin war yaawa aad ku warateen warka waad igdhax gasheene dowladda maraykanka sagaal milyan oo dolar hadda waa sagaal milyan oo dolar waxay ku bixisay hub iyo gaadiid dagaal oo lagu taageerayo ciidamada soomaaliya waxayna tiri waxaan rabna rabnaa eh. in shabaab lagu soo gabagabeeyo awal la gebagabeeye wax lagu gebagabeehayo eh. oo nala sii eh. dayuura ma ku jiraan war lacagtu waa badan tahayo waxaa nala siiyey gantaalaha balastikadu ma ku jiraan horta warurkii maraykanka ugu dambeeyo casriga ahaayaa lagu yidhi war baabuurta qaraxyada sida qalab lagu ogaan karo ma ku jiraan hubka nala siiyey waxaan nii weydii cunaqabataynta hubka ma nasaanayno ameyna laga booti war maraykan cunaqabataynu ma qabato mawaalanta adiga warwar ma haysiine madaxweynaha buntland siciidani wuxuu yidhi labada qodob ee aan ka diidnay shirka ah oo qaranka waxaan u diidnay badbaadada dawladnimada soomaaliya iyo ilaalinta nidaamka federaalka ah xadgudubayna ila ahaayeen waana aqbali waaye war madaxweyne dani waxau yidhi laascaanood dad shacaba oo aan hubaysnaynaa lagu laayey falkaa ciddii ka dambaysana maxkamadaan la fuulaynaa beesha caalamkana waxuu ku cambaareeyey arrintii laascaanood inaysan ka hadlin war madaxweynaha somalilan muusabixi wuxuu yidhi laascaanood wixii ka dhacay waxaa ka badnaa wixii boosaaso ka dhacay waana idiin ducaynaynay aadin maanaan faragelin naga mootiya maaska wadi eebshisheega abdiduwa karoohan lijeedi war xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu yidhi ah. ma annagaa xasuus gaaban mase iyagaa naga xishoonayn haye ma mucaaraduu bilaabay intaan kaa cabsaay inaan kaa xishoohay maadumalays maaska wadaa warwarka waa iga dhaagasheen cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu yidhi eh. raggii shalay doorashadii labada aqale baarlamaanka sidaan ogeyn ka yeelay eh. ayaa maanta nala doorasho qof iyo cod aan qabanaynaa kaaga daran siyaasigii shalay la yaabayey eh. ayaa maantale waa run marka ma damaca indha tiray mase dadkaad hadda manaaho wixii la raba loo sheegaa horta aan waaba yaabiye cabdiraxmaan usuceedle maalisjooga me wargoonayn anugu waxaaban ka yaabi cabdiraxmaan hadduu madaxweyne noqday inuuba asagu is eedeeyo war war kaloo layaablahaa soo baxay baarlamaanka soomaaliya waxay magacaabeen guddiga saaxiibtinimada hayey saaxiib ah mataasaa la keeni waryay la saaxiibeen warwarku ay gasheene guddiga baarlamaanka soomaaliya ay magacaabeen waa guddiga saaxiibtinimada baarlamaanka soomaaliya iyo kan turkiga war saaxiib hadhihina xiriir dheh war digreetada saaxiibaa ku taal war kalamaanay waa falantihiine waxaan loo jooginna waa ku mashquushaane ah. wadahadalkii iyo heshiiskii shabaab codsadeen ah. ma laga diiday mase waa laga aqbalay war waxaa la yidhi ajaanibtu dalalkoodii ha ku laabtaan inta soomaalida ahina ah haysa soo dhiibeen oo waxay dembi geysteen miyaan laga aarayn macafisa abbaxeenba haddii layidhaha maxaa loo ceshaa ana dhaafaano wargooyin hadday heshiis ogolyihiin maxaa looga diiday war maxaa lagula heshiiyaoo naga dhexeeya aryadhaha had isu wareerihaysin waxaaba la yidhi heshiiska a shabaab hadhow halaagiinow yahaanhuba heshiiska al-shabaab hadhow halaaginow yahan huuba fariimahaasi ka horreysay xubinta kalamaan waxay gebagabe u ahaayeen barnaamijka falanqaynta wararka anigoo farxaan maxamed xuseen ayaa halkan in kala socodsiinayay nabadgelyo